bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii biidni rabbina tabaaraka wa tacaala <clears throat> waxaanu bilaabi doonaa kitaabkii alfiyat bnu malik ayaan insha allahu tacaala aan bilaabi doonaa caawa taariikhdu ay tahay kun afar boqol afar iyo afartan hijriga bishii koowaad ee muxaram oo caawa laba ah milaadigana labaatan labiyo labaatan bishii sideedaad kowdeedii mualifku waa haniyun can tacriif waa maxamed ibn maaligo waa haniyun can tacriif dee kutubtiisana kan inooguma horeeye horey noo qaadanay kutub oo alifay mualifku raximah ullah lakin min baabi tadkiir magaca sheekha ayaan sheegi doonaa insha allahu tacaala iyo khilaafaad ku jira ilaa lix qowl bay culummadu iskugu khilaafeen magaca aabihii iyo ka awowgii culimada qaarkood waxay idhaahdeen waa maxamed ibnu malik maxamed ibnu malik sida caamka uu ikhtisaarbaa markaa kaa ku jira qowlka labaadna wuxuu odhanaya wa muxamed ibnu cabdilaahi ibnu maalik kolka aabidii waa cabdilaahi maalikna waa awowgii wey qowlka saddexaadna wuxuu odhanaya wa muxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilaahi ibnu maalik ibnu maalik markaa aabiyii waa awowgiisa koowaadna waa cabdilaahi markaa maalik waa awowgiisa saddexaad qowlka afraadna wuxuu odhanaya waa muxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilaahi ibnu cabdilaahi ibnu malik aabihii waa cabdilaahi awowgiisa koowaadna waa cabdilaahi awowgiisa labaadna waa cabdilaahi awowgiisa afraad baa noqonaya maalik noqonaya qowlka shanaadna wuxuu odhanaya waa muxamed ibnu cabdilaahi ibnu muxamed ibnu cabdilaahi ibnu malik qowlka lixaadna wuxuu odhanaya waa muxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilaahi ibnu muxamed ibnu malik markaa labaadan ba iska daciife iska tuur afartaa horeba way jiraan afartaa horeba waa ay jiraan ibnu turuun oo sharax ku alifyaha waa kitaab mabuuca weliba ayaa taxqiijinaya qowlka afraad ee ah muxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilaahi ibnu cabdilaahi ibnu malik markaa taasi waa khilaafka ku jira magaca aabihii iyo magaca awowgii maa kunyatuhu wamaa laqabu sheekha magaciisa waynu naqaanaa waa maxamed ibnu malik waa naqaana kunyadiisuna waa abu abu cabdilaahi wey waa abu cabdilaahi laqabkiisuna waa jamaaludiin de waa jamaaludiin wey mataa wulida wa mataa tuufiya sheekhu xillima ayuu dhashay xillimase ayaa u dhintay naadimka ibnu malik waxa uu ku dhashay magaalada jayaan oo andalus ah hadda spain baa loo yaqaanaa taariikhdii u dhashay afar qawl baa iyadana laiskugu khilaafay waktigii u dhashay afar qawl baa ku jira culimada qaarkood waxay yidhahdeen markii hijradu maraysay shan iyo toddoba ayuu dhashay qawlka labaadee kusoo xigaa wuxuu odhanayaa shan boqol saddexaad wuxuu odhanayaa lix boqol afraad wuxuu odhanayaa lix iyo kow markii hijradu maraysay ayuu dhashay markaa waktigii u dhashay afarta qowl baa ku jira afartaa qowl ayaa ku jira dhalashadii moxamed ibnu mali shan boqol sagaashan iyo sideed waxaa rajaxaya inuu dhashay khudari khudariga ayaa rajaxaya lix boqol iyo ko inuu dhashayna imaamu dahabi iyo culimadaas iyaguna rajaxaya markaa waktigu u dhashayna afartaa qowl ayaa ku jira isku dhowdhow wamataa twufiya sheekha xilm ayaa la oobsaday taa wax khilaafi kuma jiro lix boqol toddobaatan markii hijradu maraysay ayaa u dhintay lix boqol toddobaatan iyo laba markii ay maraysay hijradu ayaa u geeriyooday markaa ilaa meelaha toddobaatan iyo afar sano jir ayaa u ahaa naadimku raximahullah culumadiisii culimo badan buu sheekhu lahaa waxaa ka a ibnu yaciish sheekhii la odhan jiray ayaa ka mid a waxaa ka ibnu yaciish ardaygiisii oo ibnu camruun la odhan jiray waxaa kamida a ah abu cali aljawlabin sheekha la dhaahdo oo dhowr iyo toban cisho uu arday u ahaa ayaa isaguna culimadiisa kamid a ah. markaa koleyda kutubtana wada qorayan culimadiisa horena waxbaynu uga tiltilmaanay ardaydiisuna aad bay u fara badan sheekh waxaa kamid a ah imaamu nawowi raximahu llah yaxya ibnu sharaf ayaa kamida a talaamidada moxamed ibnu malik raximahu llah waatay culimada qaarkood yidhahdeen bacdu shuraax marka uu marayo baabulmubtada walkhabar whal fatn fiikum famaa khilun lana warajulu min alkiraami cindana waraqbatu fi lkhayri khayru wacamal warajulu min alkiraamida imaamu nawowi u jeedaa bay idhahdeen maxamed ibnu maalik marka hadduu xitaa imaamu nawowi oo keliyaba arday u aan lahaa lakafaa bihaa sharafa intaasa ku filnaan lahayd waxaa kamid a ardaydiisii ibnu naadim ama ibnu lmusanif ah, badrudiin oo kitaabka laftiisa sharax ku leh laamiyahana dee furfurayba sooma badrudiin sooma garanaysaan wuxuu kamid yahay ardayda sheekh oo sheekhu saddex inan buu dhalay badrudiin iyo shamsudiin iyo nuurudiin saasoo aban ah filaya kolkaa badrudiin weeye ibnu naadimku mualafaadka sheekhu aad u fara badan koobi karo waxaa kamid a ah tasiir fawaa'id wa takmiil lmaqasid waana acdamu kutubi min acdami kutubihi wey kutubtiisa kuwa ugu waaweyn buu ku jira waxaa kamid a ah alkhulaasa fi naxw waatan caawana hortaala waxaa kamid a alkaafiyatu shaafiya kitaabka leedhaa waa ka u kasoo gaabiye kitaabkan cawaynu akhriyayno waa laba kun iyo toddoba boqoloo bayd oo iskugu jira sarfi iyo naxwi khulaasa la dhaa marka kitaabka magicii aan dhiganano de afkaa uu ku jiraaba waa alfiya sooma <laughs> ya waa alfiya la dhahdaa isaga laftiisa odhan doona wa astaciinu allaha fi alfiya maqaasid naxwi biha maxwiya marka alfiya la dhaha waxaa kaloo la dhahdaa khulaasana waa la dhahdaa markuu sii dhamaynaya ayuu odhanaya axsaa min alkaafiyati alkhulaasa kamaqtadaa hinan bilaa khasaasa waa abyaada ugu dambaysa kolku sii dhamaynaya marka labada magacba iyadaa iskale haddaad khulaaso maqashid iyo haddii aad alifye maqashidba waxa weeyaan waxaa iskale kitaabka tiradiisa waa imisa dee waa alfiya waa kun sooma waa kun wey laba bayd baa dheer meelaha marka culimada qaarkood qaarba siba u tiriyaan qaala muxamedun huwa bnu maliki axmedu rabilaha khayra maliki sa haddii aad u tirisid waa kun bayde laba bayd baa dheer culimada qaarkoodna waa waa mashtuuru rajas bay yidhahdeen qaala muxamedun huwa bnu maliki waa bayd axmedu rabilaha khayra malikina waa bayd markaa muxuu noqonayaa alfayn noqonaya waa laba kun laba kun noqonaya soma laba kun buu noqonaya ayna ulifa ibnu mali ayna allafa ibnu malik alfiyatahu wamata allafa waliman allafa ina malik alfiyadiisa halkuu ku alifay xilli alifay muu iska alifusayuu u alifay wuxuu ku alifay magaalada dimishqa wuxuu alifay meelaha lix boqol iyo dheeraadkida markay dhalashadiisua meelaha ay ahayd cidda u alifayna wuxuu a nin ay saaxiib ahaayeenoo la odhan jiray sharafudiin hibatullaahi albarizi ayaa ka dalbaday nin ay saaxiib ahayen buu ahaayo inuu alifyo qoro naxwa kadibna codsigaasi ayaa sheekhu uu ku bilaabay hadalkiisa haddaynu intaas kaga gaabino kolley hadalku iska badnaanaya waan iska bilaabi doonaa insha allahu tacaala de kolley muqadimad naxwaada waxba geli mayno waa ood iga dabad akhriyaysaan insha allah bismi illaahi araxmaan araxiim qaala huwa bnu maliki axmedu rabi khayra maliki musaliyan calaa nabiyi mustafa walihi lmustakmiliina sharafa wastaciin اllaha fi alfiya maqasid naxwi biha maxwiya tuqarib اlaqsa bilafdi mujazi وتبصد البذلا بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة الفية بن موضي وهو بسبق حائز تفضيلا mustawjib hanaa'iy ljamiila wallaahu yaqdi bihibaatin waafira lii walahu fi darajaati alaakhira bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illaahi bismi illaahi raxmaan raxiim waxay kamid tahay alfiya marka bismi illahi raxmaan raxiim alfiya laftiisa ayay kamid tahay lakin de nadmi maaha markaa mualifka ayaa iskale oo kitaabka ayay la socota bismi illaahi araxmaan raxiim bismi illaahi magaca ilaahay allaha arraxmaani naxariista naxariista caamka allaha arraxiimi naxariista naxariista gaarka ayaan ualifu kitaabi kitaabkayga ku alifaya oo aan marka qur'aanka ayaa ku dayanaya qaala muxamedun bismi illahi raxmaan waxa ku jirta dee fani marka la joogo gaar looga hadlaa sarfiyiintu gaar uga hadlaanoo ismi ma mushtaq ma jaamid ba ka hadlaan nimanka caruudiyiintu waxay uga warramaan mawatad mafruuqa mawatad majmuuca bay uga warramaan nimanka balaaqadu si gaara uga warramaan nimanka waxa weeyaan fiqigu axkaamulkhamsay mariyaan mar waajibu noqonayo mar uu xaaraam noqonayo mar uu karaaha noqon markaa isku celcelintiisa ilaa laba boqol iyo dheeraad masale ayaa laga soo saara hadalkeegu wuu inagu dheeraan mar gaaran insha allahu tacala isu taagi doona qaala muxamedun huwa bnu maliki axmedu rabilaha khayra malikin qaala waxa uu yidhi muxamedun muxamed waxa uu yidhi huwa muxamed ibnu malikin ina maliki weeye axmedu rabilaha khayra malikin buu yidhi qaala waxa uu yidhi muxamedun muxamed waxa uu yidhi huwa muxamed ibnu malikin ina maliki weeye axmadu waxa aan mahadinayaa rabbii rabbigay ayaan mahadinayaa allaha baan mahadinayaa allaha ah khayra maalikina yamdaxu waxaan ammaanayaa khayra maalikin mid wax mulkiya ka u khayr badan ayaan ammaanaya maadada qaalaa ah, ficilkan kale waan garana hadda waa ficil muctalo ajwaf sarfi baan ku qaadanay oo muctalo laaan waawiya laabudda lahu min qaa'ilin wa maquulin waa in la helo ciddii tidhi iyo wixii la yidhi de mar haddaad qaalo aragtid labadaa meesha soo dhiga sheekh falqaa'il huwa huwa muxammadun wuu cad yahayba qaa'ilka yidhi de maquulkii mee waa kulu lalfiya alifyada oo dhan ba maquul qawlkiia alifyada gebiga sa u dhamaystiran tahay wixi halkaa ka dambeeya axmedu rabilah khayra maaliki soo ma aragtid waa maquulu qawlkii weeyaan maqulqolna waa iska garanaysaano qaala macaani badan bay ku timaada ilaa shan bay gaadhsiiyaan laakin sida badan qaalo oo bimacnaa dhanna ah. iyo qaalo oo bimacnaa talafada-a ah. kutubtaana waan ku baraarujin qaalo oo wuu maleeyeyhi waynoo iman doontaa laba mafcuul bay qaadataa qaalo oo bimacnaa talafado oo hadlay a ah. waa hadda iminka saynu ujeedne saddex arimood ayay nasbisataa ama ay ka dhigataa maquulu qowl ama mafcuul ay ka dhigataa ko waxay ka dhigataa jumlo waa sida hadda qaala muxamedun huwa bnu malikin axmedu rabilaha khayra malikin waa jumla ficiliya de sooma waa jumla ficiliya wey qultu jaaa zaydun ka waran maquulu qowlka waa jaaa zaydun mina jumla ficiliyaan jumlay ka dhigataa maquulu qowlka ama ay nasbisaa ko mee waxay nasbisaa mufrad macna ljumlaa waa mufrad laakiin waa macna ljumla tusaale qultu qasidatan ka waran qultu waxaan idhi qasidatan baan idhi qasidatan imika waa maxay waa mufrad laakiin qasido maxaa u yar todoba bayd baa u yar iyo wixii ka badan bay noqonaysa marka de waxaa kale oo uu nasbiyaa mufrad qusida lafduhu waa mufrad laakin mufradkan maxaa loo qasdiyey lafdigiisa loo qasdiy qultu zaydan baa tidhi imika zaydan waa maxay waa mufrad laakin lafdigiisa laftiisa loo qastiyay iyo mufrad macnaahu lafdun aakhar waa mufrad laakin macnaha mufradkan uu leeyahay ayaa mufrad kale usoo hoosgelaya qultu kelimatan baa tidhi qultu waxaan idhi kelimatan imika kelimatan waa mufrad laakiin kelimatan lafteeda ayaad uga sii jeedaa ama zayd de ama rajul de ama rajul aad uga jeedaa markaa maadada qaala'a ah, hadday tahay bimacnaa talafada afartaa arimood ayay nasbisataa ama ay u qaadataa maquulu qowl ama mafcuulba dhao intaa waa isla fahnay la tahay soo ma marka qaa'ilkiina waynu fahnay maquulu qowlkiina waan fahnay markaa maquulu qowlka culimadu laba isku hayaano waxay leeyihiin jumladan axmedu rabilaaha khayra maalikin oo keliya miya mise waa kitaabka oo dhan bacd culama waxay yidhahdeen waa axmedu rabilah jumladaasunbaa maquulu qowlkiya amaa jumalka kale iyaday kusoo cadfan yihin de jumlada aad ka weyda xarfu cadafkiina dee waa cafun bilaa caadif waa cafun bilaa caadif qaarna waxa le gebigooga jumlo kasta ayaa ah maquulu qawlki jumlo kasta ayaa maquulu qawlki labada qowlkaad martidba culimo ayaa ku tagatay warkaa maxamed waa faacilkii huwa bnu maalikin waa mubtadiye khabar waa jumla muctarida huwa bnu malikin waa jumla muctarida wey jumalku way qaybsamaan waa afar iyo toban jumalka gebigooga toddobay icraabkii maxal ku leeyihin toddobana icraabka maxalkuma le jumlat muctarida icraabka maxalkuma le waa laa maxala laha min alcraab wey laakin dana loo keena ayaa jirta waxaa loo keenaa lilidhaari wa lilidaaxi aw lilbayaan caddayn baa loo keena oo hadda tusaale muxamedun wa muxamed waa calam musamaha maxamed lagu magacaabaana wuu farabadan yahay cidda maxamed la dhaa mayna fara badnayn mee way farabadan tahay hadaba muxamed cidda uu yahay yuu ku caddeeyey sheekhu haadihi ljumla dhade jumladan ah huwa bnu malikin maxay noo caddaynaysaa dee muxamed cidduu yahay bay noo caddaynaysaa markaa muxamed muxamed kasta maahe waa maxamed ibnu malik weyi weyaan macnuhu marka jumladan muctaridadii waa lilbayaani wal idaaxi ayay maanta faa'idaynaysaa oo meesha ay u taala maalikna waa saynu tilmaanay waa magaca uu leeyahay awowgii naadimku raximah llahu tacaala waa uu ku caan baxay oo saynu tilmaanay aabida cabdilaahi ayaa la idhaahdaa dhibna male ruuxu inuu nisbo sheegto cidda uu ku caamka yahay oo culimadaba waa laga haya de axmed ibnu xambal oo kale axmed ibnu cabdillahi ibnu xambal buu ahaa nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam ghaswatu xunayn sida uu soo saaraya imaamu lbukhaari muxuu yidhi ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib soo ma dee awowgiiba waa cabdimualib markaa wax dhiba oo ku jirtaay waxa weeyaan ma jirto qaala muxamedu muxamed waxa uu yihi huwa muxamed ibnu malikin ina maalik weeye axmedu waxaan mahadinayaa rabbi rabbigay baan mahadinayaa allaha baan mahadinayaa maxaan ka dhignay bedel baan ka dhignay soo bedel baynu ka dhignay culimo allaha waxaynu ka bedelnay rabbidaynu ka bedelnay allaha ahna waad odhan kartaa maa saxa bayaanan saxa bedelan laga soo reebi jiray mooyaane waynu soo dhiganay waynayno iman doontaa iyadoo nadmiya insha allah ha ka axmedu rabilaaha inta waxba ku cad aqsaamu icraab o dhan ba halkan ku jirta sheekhow icraabka misu uqaybsamaa saddex buu uqaybsamaa icraab lafdiya icraab taqdiiriya iyo icraab maxaliya axmed waa icraabkiyo lafdiya rabbi waa icraabkiyo taqdiiriya ya-du waa icraabkiyo maxaliya de ama axmedu faacilka ku jira muna damirahayn ana munahayn de waa icraabkiyo maxaliya wey markaa icraabkiiba halkan kugu ishaaraya sheekh dhamaanteed icraabki o dhan ba halkaas kugu guda jiraan khayra maalikin khayra malikin amdaxu waxaan ammaanayaa soo qadaraysaa khayra malikin baan amaanaya acni ma odhan kartid waayo nactiga maqduuca marka uu litakhsiis yahay baa la keena acni hadda halkani waa lilmadxi nactigani waa lil lilmadxi wey marka maxaynu odhanaynaa amdaxu baa lasoo qadaraya amdaxu waxaan amaanaya khayra malikin baan ammaanaya baad odhanaysaa xaalo ma ka dhigi karna xaalo ma ka dhigi karna sa ma ka dhigi karnaa icraab kale ma mari karna oo aan ahayn sidaa aynu nidhi oo hadda waxaynu marnay inaynu mafcuul ka dhigna ficilna aynu usoo qadarnay amdaxu ah xaalo in laga dhigaayi waa laga habboon yahay oo khayra maalikin aad xaalaysid sababta looga habboon yahay waxaa ka dhalanaysa taqyiid alxamdi fi bacdi sifaat xamdigii ilahay la mahadinayay baa lagu qaydayaa fi bacdi sifaat khayra maalikin marka waa maxay khayra maalikin mid wax mulkisan xaalada oyaa kolkaa tirahdid dee maxaad ku qayday xamdigii mudlaqa aha ilaahay mar kasta uuma hadda u iska lahaa ayaad ku qayday fi bacdi sifaat oo markuu ilahay wax mulkisan yaha baad leedahay marka waa laga fiican ya xaalaha ka dhigan marka ma ka dhigi karnaa bedel bedel ma ka dhigi karnaa khayra maalikin lafdiisa bedel maynu ka dhigi karnaa maya iyada lafteedana waa laga fiican yo kama dhigi karno oo maxaynu uga dhigi weynay liqilati bedeliyati mushtaqi liqilati bedeliyati lmushtaqi mushtaq inuu bedel noqda iska yarba imika khayr ma mushtaq ba mise waa mise waa jaamid khayr de waa mushtaq sheekh waa ismu tafdiile khayr iyo ashar iyo dee hamsada waa litakfiif looga gooye waa ismu tafdiil weeyaan mushtaqaaday ku jiraan waa liqilati bedeliyati lmushtaqi oo bedelna ha ka dhigin labadaasi haddii aad ka dhigi weydid markaa mafcuul ka dhigo amdaxu soo qadar marka de amdaxu khayra maalikin halkaasaan baydkaa kaga baxnay musaliyan xaalo aan ahay mid ku saliyaya ayaan ilaahay ammaanaya cala nabiyi nebiga dushiisa xaalaan ahay mid ku saliyaya nebiga almustafa ee la doortay wa caalihi wa calaa aalihi nebiga atbaacdii raaday aniga oo ku saliyaya aalkii almustakmiliina h kaamiliinta ahaa asharafe ay fi sharafi sharafta dhexdeeda nebi in laga keenay min annabai iyo in laga keenay min annabwati labadaba way dhici karta min annabai in laga keenaybaa ayaa ayaa ayaa suuragal ah markaa nabiun um buu ahaa waa faciilun oo bimacnaa faacila faciil oo bimacnaa faacil ah maxaana looga jeedaa waa mukhbirun can illaahi kii xagga ilahay ka warramayey de kii xagga ilahay inooga warramayey wey waa faciilo bimacnaa faacila waxaa dhici karta ficilo bimacnaa mafcuul inuu yahay ficilo bimacnaa mafcuula inuu yahay markaana waa maxay waa mukhbarun can illaahi o dee xagga ilahay baa nabiga looga warramay sala allahu alayhi wasalam waxaa kaloo dhici karta min anabwati in laga keenay oo sarayn ah markaa nabiyun buu ahaa ya adib wowgii baa loo bedelay labadii ood baa laisku idqaamay nebiyun bay noqotay iyada lafteeda waa ficilo bimanaa faacil ficilo bimanaa faacil hadday saa tahay maxay noqon waa raaficu rutbati man tabicahu cidda rasuulka raacday sala allahu alay wasalam dee darajadood way saraysaa oo cidda kale way ka saraysaa ama waa faacil oo bimacnaa mafcuul oo faciil oo bimacnaa mafcuul oo waahe waa marfuucu addaraja waa marfuucu rutba dee nabiga darajadiisu sala allahu alayh wasalam waa mid sarayso wey musaliyan waa xaalo halkeed ka xaalaynaysaa axmedu faacilkeeaad ka xaalaynaysaa soo ma xaaladan waa maxay maxaala muqaarina maxaala manwiya maxaala muqadara ya maxaala muqaarinayo dee axmedu markaad mahadinaysid ilahay xamdigu carabka ka soo baxa soo ma salliguna halku ka soo baxa carabka soo ma ma mar keliya wad qabanaysa shee ya maya marka culimada qaarkood waxay waa xaala manwiya aan idhaahno oo markan allah subxaanahu watacaala uu mahadinayo waxa uu niyeysan yahay inuu ku saliyo nebiga sala allahu alayh wasalam culimada qaarkoodna waa ma ka dhignaba xaal muqadar aan ka dhigno xaal muqadara aan ka dhigno ayay qaarna leeyihin nebigii almustafa ee la doortay almustafa buu ahaayo taba heedaalani way noo iman doontaa isaga laftiisa noo keeni doonaba ah, alkitaab yufasiru bacduhu alaa bacd isaga isfasiri doona insha alla wa aalihi nabiga sal allahu alayhi wasalam aalkiisa dushiisa ha ahaato aalkiisa dushiisa ayaan ku saliyaya marka alka halkan waxaa loo jeedaa waa atbaacuhu calaa diinihi waa ku rasulka sal lahu ala slm ku raacay diinta waayo al cala qawl raajix markaynu eegno in qurinat bilatbaac hadda lafdulatbaac la daba dhigo falmuraadu biha almuminuuna min qaraabatihi waxay noqonayaan oo looga jeeda aalka qaraabadiisa muminiinta ah. wa in ufridat haddii la oo aal uu keli yahayna falmuraadu biha atbaacuhu calaa diinihi waa atbaacdiisii ku raacday diinta sal allahu alayhi wasalam aalkii almustakmiliina kaamiliinta ahaa asharafa ay fi sharafi sharafta dhexdeeda kaamilka kuwa almustakmiliina waxaa ku jirta ta iyo siin sooma culimadu waxay leeyihiin ta'dan iyo siinkani waa asal waa asal bay leeyihin waa asal ayay leeyihin markaa maxay noqon aalkii almustakmiliina dalbayay ashrafa ay kamaalo sharafi sharafta dhamaystirankeega dalbeed ila dalab bayna tusinayaan sinkta maaynu tusin jireen dalab soo maa markaa dalab maxaynu ka dhiganaa dee mafcuul ka dhiganaa mafcuul ka dhigana aalkii almustakmiliina dalbayey ashrafa sharafta dhamaystirankeega dalbey culimada qaarkoodna waxay lein mayane almustakmiliina sinka iyo tadu waa marka almustakmiliin bimacna kamilun bay ka dhigan tahay bay ku dhamayska tirnaan ashrafana waxaa lagu nasbinaya marka nasculkhaafid ama tashbih bimafcuul bi inaga mutamiyada kuso marnay sooma intaasa lagu nabi aalkii almustakmiliina dalbaye asharafa dalbaye aalkii almustakmiliina kaamilka ahaa asharafa ay fi sharafi sharafta dhexdeeda kaamilka kuwa ah. waxaa kale loo soo naqliyey ashurafa cid u qoriya mu jira ashurafa ashurafa waa jamcu shariif sida karim kurama bakhiil bukhala soo ma garanaysa haddaynu nidhaahno ashurafa waa nacti labaadba oo muxuu noqon wa aalihi aalkiisa xaale aan ku saliyayo aalkii almustakmiliina aha kaamilka ahaa aalkii ashurafa wada sharafta lahaa ashurafa bay noqonaysa marka ashurafai waa sax ashurafa kolkan len alifkan alif ilidlaaq buu noqonaya kolka hore kaasi waa sida kolka ashurafa waxay noqonaysaa nacka labaad bay noqonaysaa haddaba waayo almustakmiliina haddaynu ka dhigno alif eh, siinta iyo tada zaaid haddaynu waa saxoo dee kolka hore mafcuul mu qaadanan laakin ka dhigno waxa weeyaan kuwo dalab ina tusinaya haddaynu ka dhigno oo aan zaaid ahayn mafcuulkii halkaynu ka keenayna mafcuulku u goanya marka kula sharafi bay noqonaysaa almustakmiliina kula sharafi bay noqonaysaa musaliyan xaalaan ahay mid ku saliyaya cala nabiyi nebiga dushiisa ku saliyaya nebiga almustafa ee la doortay wa aalihi wa calaa aalihi nebiga aalkiisa dushiisa xaaladaan ahay mid ku saliyaya atbaacdiisa aalka almustakmiliina aalka almustakmiliina dalbaya asharafa sharafta dalbaya dhamaystirankeega wa astaciinu llaha fi alfiya maqaasid naxwi biha maxwiya wa astaciinu waxaan ka kaalmo dalbayaa allaha ilaahay ayaan ka kaalmo dalbayaa fi alfiyatin ee fi nadmi qasiidatin qasiido tixitaankeyga ayaan ilaahay kaga kaalmo dalbayaa qasiidadaasoo alfiyatin kun bayd loo nisbeeyey qasiidada oo oh, maqaasid naxwi ay jullu maqaasid naxwi jullu maqaasid naxwi naxwada maqaasideeda maqaasida weynankeedii naxwiyatun lagu koobay hiya maqaasida bihaa ay fiihaa alifyada dhexdeeda lagu koobay wa astaciin llaha <clears throat> huna adhara fi mawdic idmar meeshii damiirka ayaa sheekhu raxima llahu tacaala idhaaru ka dhigay mu odhan waastaciinuhu fi alfiya mu liasbaabin halaata saddex arrimood dartood buusaa wahan waay asabab awl ana baaba ducaa yanbagii fiihi lbastu hadday baabku baabuducaw yahay in la faahfaahiyo ayaa fiican sababka labaad markii u dheeraaday axmedu rabilaaha iyo wa astaciin waxa u dhexeeya markii u dheeraaday waxa fiicnaatay mawduculidmaarkii kolkii damiir la keeni lahaa in lagu bedelo idhaar oo ism daahira la dhigo waad fahamteen ma sababka saddexaad markii uu uu yidhi musaliyan cala nabiyi markii uu yidhi maxaa u daba dhigay beydkan oo awa astaciinu llaha qofka waahimkii waxa uu moodi lahaa anahu yastaciinu binabiy sala allahu alay slam waastaciinuhu ila musaliyan cala nabiyi buu yidhi inuu damiirku halkaa u noqonayo ayuu moodi lahaa nebiga sababaha darteed ayuuha meeshii idmaarka ku habboonayd uu idhaar ka dhigay waa talabaade mualifku markuu kitaabka bilaabayaba alfiyadan camalka uu ku bilaabay ah isticaanada iyo allah subxaana wataala inuu gargaar weydiisanayo waxay muaabaeynaysaa tamaam muaabaqa qowlkii nabiga aleyh salaatu wasalaam xadiiska imaam muslim soo saarayo ixris calaa maa yanfacuka wastacin billahi walaa tajiz xadiiskaasi ayay muaabaeynaysaa wa astaciinu waxaan ka kaalmo dalbaya allaha ilaahay baan ka kaalmo dalbaya bimacnaa astaqdiru ficil kale macnihi ayuu dhansan yahay waayo maadada maadadan ahaani hadday hadday gudubto mafcuulka labaad maxay ku gaari jirtay ya wa anahu alayhi qawm aakharun soo ma laakin ficilkaa kale ee la dhansiye manihiisa astaqdiru ah ayaa fi ku gudba ficilkii kale kolkaa u dhamnisan yahay waastacin waan ka kaalmo dalbaya wey allaha ilaahay baan ka kaalmo dalbayaa fii nadmi qasiidatin qasiido tixitaanka antahayo ayaan ilaahay kaga kaalmo dalbaya qasiidadaasoo alfiyatin kun bayd loo nisbeeyey marka alfiy waa nisbo aliy waa nisbe wey o waaa loo nisbey kun baa loo nisbey kun baa loo nisbey oo ku socono sidaa u noogu caadiga hadday nano laba kun weeyaanna alfiye maxay noqon marka nisbada aggii ka mudaabaqaynba way ka mudaabaqaynaysaayo marka wax la nisbaynayo kitaabka laftiisa ay noo keeni marka muhano la nisbaynayo ama jamc la nisbaynayo maxaa la sameeya calaamadii tafniyada waa laga jaraa zaydan zaydiyun baa iska odhanaya eh? zaydan bal ad u nisbe zaydiyun baa la marka waa isla halkii unbad alfiya hadday jamc tahay hadday musan tahay hadday mufrad tahayba mufrad baa loo celiya kuwa laftooda jamciy musaniba mufrad baa loo celinaya marka hadday ka tiraad oo oh, mashtuururajis aad dhinaca u raacdidna wax dhiba ku jiraaba ma jiro sheekh ka soco maqaasid naxwi biha maxwiya maxayna u kalifay inaynu wax soo qadarno dee naxwo oo dhan kitaabkan laguma sheegin waxyaalaha qaarkood bu ka tegay sheekha laftiisu ya waxyaalaha qaarkood damiiru shaniga oo kale iyo ilka qawsaakineynka oo kale iyo muu sheegin de saa darteed maqaasid waxaynu soo qadarayna alkitaabu yufasiru bacdu calaa bacdin markuu sii dhamaynayey bu ayuu sheekhu soo qadaray oo kitaabka ku gebagabeeyey jul lmuhimaati ishtamal ah. wamaa bijamcihi cuniitu qad kamal nadman calaa juli lmuhimaati ishtamal buu odhan doona markuu sii dhamaynayo markaa si halkaa aynuu waafaqsiino waynu mujuli soo qadarna de intii muhiimka haydna xawaalkan ku sheeganya ma alifyadaasoo jullu maqaasidu naxwi biha maxwiya shan sifou daba dhigay alfidi shan sifa ayuu daba dhigaya liliqbaal si kitaabka loo soo qaabilo oo loo daneeyo oo ictinaa loogu yeesho alifyadaasoo jullu maqaasidu naxwi naxwada maqaasideedii weynankeeda maxwiyatun lagu koobay hiya maqaasida ila maxwiya waa ism mafcuule naaibu facilki waa hiyo maqaasida noqonaysa bihaa albaab bimacnaa fi bihaa ay fiiha alfiyada dhexdeeda lagu koobay oo may habboon tahay ruuxu inuu camalkiisa u ammaano tnaa insaani alى camalihi fi xaqiiqa yakunu xasba niyati yakunu xasba niyati hadduu fakri iyo culuwi iyo waxa uga jeeda madmuun buu noqonaya haddii uga jeedo nafca alkhalqi dadka inuu waxa weeyaan ku anfaco oo kitaabkii la qaabilo waxa weeyaan taasi madmuum iyadu mid noqonaysa marnaba ma aha hal baynu sheegnay soo oo maqaasidii naxwaha inay halkan ku kooban tahay alifyadaasoo tuqaribu dhawaynaysa ay hiya alifyadu alaqsa macnihii fogaa ayay dhawaynaysaa alaqsa ay almacnaa bay ayay dhawaynaysaa macnihii alaqsa fogaa bilafdinay maca lafdin lafdi mici bay ku dhawaynaysaa lafdiga oo bujasin la gaabiyey lafdi yar oo gaaban oo kooban oo macaan bay kugu siinaysaa macnihii foga alifyadaasoo watabsudu fidinaysa hiya alifyadu albadla deeq bay fidinaysaa waxbay bixinaysaaba iyada laftaa wax bixinaysa caddi ay bixinaysaa biwadin maca wadin yabho micii bay bixinaysaa yabhaasoo munjazin la oofiyo la dhamaystirayba ya waa majaaska caqliga waa la dhaaday ya isticaala ku jirta sheekhowo alifyadiibuu ku shabahayaaba qof nool oole idraag iyo cataa iyo basti iyo wacdi waayo alifyadu de waa kalimaat manduumaa sooma waa waxay culimadu balaaqada u yaqaanaan isticaala ku jirta meesha waa majaaska caqligaa wey marka alaqsa waa afcalutafil laysa calaa baabi afcalu tafdiil laysa calaa baabihi tuqaribu alifyadaasoo tuqaribu dhowayn hiya alifyadu alaqsa ay almacnaa bay dhowayn macnihii alaqsa foga bilafdin ay maca lafdin lafdii mici bay ku dhoweyn lafdiga oo muujazin la gaabiyey alifyadaasoo watabsud isagay noo keeni doonee waxa weeye nactigu haddii uu tacadudo xarfu cadafku iska iman karaa meesha warkaa watabsudu lafteedu waa nacti weeyaan halkaa laga nactiyaynaya alifyadii imise nactayna waa hayna alifyadaasoo watabsudu fidin hiyo alifyadu albadla deeq bay fidin biwacdin maca wacdin yabooh micii bayna fidin yaboohaasoo munjazin la oofiyey ah. si fiican bay kuu siinaysaa buu ku leeya cadiyo kaagamana baxayso alifyadaasoo watakhtadii dalbi hiya alifyadu ridban raali ahaanshay dalbi ridahaasoo kaa'inan ahaaday bigayri suktin cadi la'aan faa'iqatan xaalada ay tahay bay dalbi mid ka sarraysa alfiyata bn muci yaxya bn cabdilmuci bn cabdinuur azawaawi abilxusein alfiyadiisa xaalo ay tahay mid ka sarraysa ayay dalbaysaa raalli ahaansho ma mualifkeegay ka dalbaysaa ma waxay naga dalbaysaa inaga inaynu raalli ahaansho u dalabno mualifkii qoray mise inuu raalli ku noqdo qofka akhrisanaya waxan ay koobtay oo macaani a kee loo jeeda ka dambea u dhow bay leeyihin culimadu oo ah ruuxii akhrisanayey inuu raalli ku noqdo macaanidaa kooban ee ay ku kusaynayso alifyadu marka waa takhtadii lafdeedu iyadana waasifo sifo bikayri suktin waa maxay waa min baabi bayaani ana hada rida kamil ridahaasi waa mid kamil oo dhamaystiran wax sukdiya iyo wax cadhayna aanu ku jirin waayo ridaha waa la iska idlaaqa walow wax shay sukdiya haba ku jire sidaa darteed buu bikayri suktin u ibnu mucdi waayo ibnu mucdi waa yaxya ibn cabdilmucdi ibn cabdinuur azawawi abulxusein zayn اdiin waa caalimu bilcarabiyati wاladab ah, waasicu shuhra fi lmaqribi wاlmashriq sheekh caama ayuu ahaa kutubtiisa waxaa ugu caansan adurat اlalfiya fi cilmi اlcarabiya kitaab aliya ayuu leeyahy kitaab aliya ayaa uu leeyahy wuxuu dhintay lix boqol labaatan iyo sideed naadimkuna muxuu dhintay lix boqol toddobaatan iyo laba mayna isku qarnian waa isku wakti weey oo mucaasir bay isku yihiin laakiin alfiyadan ibnu mucdi waxa ka sarraysa bu yidhi alfiyadayda laba arrimood bay kaga sarraysaa fil macnaa way kaga sarraysaa xagga lafsigana way kaga sarraysaa xagga macnaa way kaga sarraysaa culimmada daalacday akhriyey waxay yidhahdeen macnaha uu ku tusinayo kunkaa bayd ee alfiyada ibnu mucdi waxaa ku tusinaya shan boqol oo bayd oo alfiyat ibnu maaliga shanta boqol ee kale waa dheeraada kunkaa bayd waxay ku tusiyeen ee macna ahaa oo bayd oo alfiyat ibnu maaliga kutusinaya bay waa talabaade alfiyat ibnu mucdi shanta bayd hore waa baxru rajas shanta boqol ee waa baxru sariic laakiin maxamed ibnu maalig kunka baydba waa baxru rajas kunka baydba waa baxru rajas saa darteed kaga saraysaa bay dhahde alfiyadan ibnu sidaasi ayay kaga saraysaa alfiyada ibnu maalig oo tayna maali baa saraysa waayahay watakhtadii alifyadaasoo watakhtadii dalbihi iyo alifyadu ridan raalli ahaasho ayay dalbi ridahaasoo kaainan ahaada bikayri suktin adhe la-aan faaiqatin baa banaan faaiqatin haddaynu idhahno waa nactigii shanaadba alifyadaasoo faaiqatin ka saraysa halkay ka sifaynana wa astaciinu llaha fi alfiyade soo saama waxaa kaloo banaan faaiqatan halkaynu ka xaalaynayna wa taktadii faacilkayga de waxaa kaloo banaan faaiqatun maxaynu ka dhiganaa khabaru limubtadain maxduufin wahya faaiqatun bay noqonaysaa intaba kuu marka maxamed ibn maalik wuxuu yihi faaiqatan alfiyat ibni muci maxamed ibn maalikna waxaa ka daba yimida imaamu suyuuti faaiqatan faaiqatan alfiyat ibni maliki likawniha waadixatan masaalik bu imaamu suyuudina waxaa ka duwan yimid de ajhuuri faaiqatan alfiyata suyuudi bu yidhi isna de allahu aclam mid kale ka daba doono odhan doono faaiqatan alfiyat alajhuuri waa haadba haadkici sooma ka soco wahwa bisabqin xaaizun tafdiila mustawjibun hanaa'iya aljamiila wahwa ibnu mucdi xaaizun mid koobay weeyi tafdiilan fadilid aniga layga fadilo ayaa u koobay bisabqin bisababi sabqin horayn aniga uu iiga darteed buuna ku koobay mustawjibun mid waajibsaday weeyi hanaa'iya aniga ammaantayda ay waajibsaday ammaantayda aljamiile ee quruxda badan ah, wahwada ibn mucdi baa loo celinaya ba'da bisabqin ku jirtaa waa baa sababiye wey wuxuu leeyahay horaynta uu iga horreeye alifiye inuu dadka u taxo ayaa uu ku koobay maxay tafdiil aniga layga fadilo isagu iiga fadli badan yahay markaa bisabqi intan culimada qaarkood baa le waa zaman lakin de isku wakti ba waa isku mucaasiriinba sooma laakiin wuxuu iga horreeyuu leeyahay naadimku inuu dadka u taxay alifiyo naxwoa baabka caynkaasina dadka uu u furay kadibna dadku waddadiisii un ay raaceen waddadiisii ay raaceen anna markaa muxuu igu leeyahay bu ihi de inaan ammaano inaan ammaano ayaa u iga mutaystay buu leeyahay aljamiila ma صifa kaashifa mise waa صifa muqayida khilaaf baa ka taagan bayna ahli اlcilmi tanahu iyo amaantu ma khayr un bay noqotaa mise sharkuna tana waa loo isticmaalaa halkaasuu hadalku ka taagan yahay markaa haddaed tidhaahdid athana laa yakunu ila fi اlkhayr dee صifa kaashifay noqonaysaa haddii aad tidhahdid ma thanuhu fi lkhayri wa sharina wuu noqdaa dee صifa muqayada noqonaysaa thanuhuna fi lkhayri wa fi shari labadaba wuu noqdaa oo rasuulka sala allahu alay wasalam waxaa lasoo garamariyey janaaso kadib dadku waxay dhaha way fiican tahay ammaan bay ku sheegeen khayr bay ku sheegeen wajabat bu rasuulku yidhi mid kale lasoo mariyey way ammaaneen oo shar bay ku amaaneen muxuu rasuulku yidhi wajabat bu yidhi marka maxay noqonaysaa sifadani sifa muqayada noqonaysaa marka wa ibnu mucdi xaa-izun mid koobay weeyaan tafdiilan fadilid buu koobay aniga layga fadilo bisabqin bisababi sabqin horrayn uu iga horreeyey darteed mustawjibun mid waajibsaday weeye waa khabarun bada khabar wa akhbaruu bitnaini aw biaktara an waaidin kahum salaatu shucara iman ba tanaayo aniga ammaantayda ammaanta aljamiiliya wanaagsan wallahu ilaahay yaqdii ha xukumo ay huwa rabbi bihibaatin hibaad ilaahay ha xukumo hibaadkaasoo waafiratin dhamaystiran liya aniga ha ii walahu ibnu mucdina ha u xukumo hibaadkaasoo fi darajaati alaakhira aakhira darajooyinkeyga dhexdeeda ku sugan wallahu yaqdi hadihi jumla hiya jumlatun khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnaa macnuu waxa weeyaan duco as'al llaha an yaqdiya bihibaatin waafira saasuu ujeeda markaa hibaadna waa jamcu hibatun waa cadiyada wey waafirana bimacnaa alkaiira weeyaan walahu ibna mucdi buu ujeedaa sheekhu markii uu ducaysanayay naftiisuu ka bilaabay ibna mucdina waa u duceeyey isagana ibna mucdina waa uu duceeyey nabi muuse alayh salaatu wasalaam waa kii yidhi rabbi kfir lii waliakhide eeg markuu ducaysanayay yuu ka bilaabay naftiisa yuu ku xigsiiyey dee walaalkii nabiy llaahi nuux muxuu yidhi rabbi kfir lii waliwaalidaya wali waliwaalidaya labadiisii waalidiyuu ka horreysiiyey dee naftiisuu ka horreysiiyey haddaba bacdu naas beytkan sheekh waxay ku soo arooriyeen laba bushi bushiga koowaad waxa uu yahay hibaat waa jamac waafirna waa mufrad haye maxaana shardi ahaa almutaabaqa mutaabaqa meesha mataa la yidhahda taas waa mid bushiga labaad lii walahu sheekhu wuxuu ku khaas yeelay naftiisa iyo ibnu mucdi ayuu ducadii ku gaar yeelay muslimiintii o dhan ba umu ducaynba labadooda keliyu ducadii ku gaar yeelay labada bush lagu soo oo ashmuni wuxuu odhanayaa waxaa fiinaalha beytkan in lagu bedelo wallahu yaqdii biridaa waraxma lii walahu walijamiici lumma ashmuni baa odhan in saa lagu bedelaa fiinaan lahayd buy kahore haddaynu ka jawaabno de waad ka jawaabi kartaan idinkuba ya soo ma wa jamcu kahrati lima laa yacqilu alafsaxu lifraadu fiihi ya fulu ilaa ajrimigii daba socda intaas soo ma ya waka ka labaad labaad wax maanica oo diidaya ma jirto ruuxu inuu naftiisa u duceeyo ayrkiina uu duceeyo oo cidda uu arkayo inuu ku gaar yeelo ducada wax dhiba ku jirtaa ma jirto sunada rasuulkuna sala allahu alay waslam way kusoo aroortay ruux inuu naftiisa ku gaar yeelo ducada in fara badan nebigu alayh isalaatu wasalaam markuu salaada furfuranayo muxuu odhan jiray allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya kama baacadta bayna almashriqi walmaqrib labada fadhi dhexdooda rasuulku muxuu odhan jiray allahuma kfir lii warxamnii rasuulku sal allahu عليه wasalam xadiiska imaam muslim soo saariya waxau yihi allahuma kfir li abi salama warfac darajatahu fi lmahdiyiin waa xadiis saxiixa wey marka wax dhiba oo ku jirta oo lagu bashiri karaa waxa weeyaan ma jirto wallahu ilaahay yaqdii ha xukma ay huwa rabbi bihibaatin ilaahay deeqo ha xukmiyo hibaadkaasoo waafiratin dhammaystiran lii aniga ha ii xukmiyo bui walahu ibnu mucdina ha u xukmiyo hibaadkaasoo darajaadkeega iyo jaranjarooyinkeyga dhexdeeda ahaatay marka intaas waa iska baab waa muqadimadii weey wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk